bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين والslaaة والسlاam عlى rasuuli الlah وآlih وصaxbih أجمaعيin ama bعd cashirka waa kii شhan iyo labaatanaad ee ka mida min kitaabi radd calى اljahmiya imaamku wuxuu soo waday aayadihii qur'aanka ahaa ee tusahayay ilaahay cilmigiisa iyo ogaalka wax walba uu og yahay kana warqabo dunidoo dhanna ay ku socoto maamulkiisa iyo ogaalkiisa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi fa asri bicibaadii leylan addoommahayga habeennimo la guur innakum muttabacuuna waa laydin raacayaa oo fircawn iyo ciidankiisii baa idin daba guurahay watruk ilbaxra baddana ka tag baa nebiyulaahi muusa lagu yidhi rahwan asagoo degan ama furan ama kala jooga lee markuu usha ku dhufto nebiyulaahi muuse waa kii wuu kala dilaacay jid meeshii ka baxay bacdu ahli tafsiir iyo aaaar dhowra waxay sheegahayaan nabilaahi muuse markay isigay qoomkiisi ka gudbeen meesha ee wuxuu damcay mar labaad inuu badda usha ku dhufto say isu qabato oo fircoon iyo tolkii meelay soo maraan u waayaan saasuu damcay marka ilaahay baa la hadlay bay yidhaahdaan watruk ilbaxra badda ka tag nabi muuse warahawan ay haadian saakiran isagoo sidiisa iska ah ama kala jooga ama wadadu ay muuqato iskaga tag inahum jundu muqraquun ayagu waa ciidan rogmanhayo lamaashaynhaye maxaa yeele ilahi wuxuu sii sheegahayaa in nabiy llaahi muusa iyo tolki la raaci doono qolyaha dabagalayna ay rogman doonaan faakbar allahu tacaala bitibaacihim in nabiy llaahi muusa iyo muslimiintii banu israa'iil la dabageli doono ayuu ilaahay sheegay wa iqraaqihim iqraaqi lmutabiciin kuwii raacayna ay ku hafan doonaan biyaha iyo badda qabla an yakuuna hawsha intaysan dhicin ka hor buu rabbi sheegay subxaanahu wa tacaala labada arrimoodba oo raacitaanka iyo rogmashada ah intaysan imanin baa intuba alla usii sheegay nebiyulaahi muuse taa marka waxay keenaysaa ilaahay inuu og yahay cilmina u ley wax walboo dhacahaye asagaaba abuurhaye wa qaala tacaala rabbi wuxuu uhi walaa yazaaluuna ka zuuli maayaan mukhtalifiina inay ismaan dhaafsan yihiin oo dadku ilaa man raxima rabbuka ciduu alla u naxariistay mooye iskhilaafku marka iyo kala duwanaanshuhu iyo ismaandhaafku waa cadaab iyo ciqaab weeye dadka alla u naxariistee naxariista rabbi siiyeyna diinka kuma kala tagaan wey marka inay weligoodba sidaa ahaanayaan dadka aan ilaahay khayrka la doonayn naxariista ayaa rabbi sii sheegaya waa cilmi ilaa man raxima rabbukana dee cilmi way ku dhisan yahay fa ahbara rabbi wuxuu sheegay bikhtilaafihim inta ayaanka daran ay ismaan dhaafi doonaan oo iskhilaafi doonaan qabla an yakhtalifuu intaysan iskhilaafin ka hor wa qaala tacaalaa caalimu اlgayb ilaahay waxaa maqna allaha og weeye yudhiru calaa haybi axadan haybkiisa axadna rabi ma tuso waxaa maqanay rabbi u khaaska ah cidna alla ma man irtadaa min rasuulin rasuulu ilaahay raallib ka yahayba mooye fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfih waxyigaa iyo haybkaa marka la gudbinayo waxaa xagga hore iyo xagga dambaba ka socda rasadan gaarhaye malaa'iga oo ciidan alla ah liyaclama suu u ogaado malagu ama alle ama rasuulka loo waxyoonayo ama shayaadiinta kaleba an qad ablaguu risaalata rabbihim inay gaadhsiiyeen gudbiyeen dhambaalihii alle uu soo diray wa axaata bimaa ladayhim wa axsaa kulla shayin cadada ilaahayna wuxuu koobay oo og yahay wax walboo agtooda ah shay walbana tira ahaan iyo tay ahaanba rabbi waa ka warqaba maxalushaahidku waa maxay shayga haybka ah ilaahay subxaana wa tacaala unbaa og iyo cid uu raalli ka yaho markaa rabbi uu ogeysiiye ama malag ah ama bini aadam rasuul ah waxyigaa ilaahay iyo haybka marka la qaadayo la dirahayona ilaahay malaa'ig iyo xafad uu raaciya rasadku hadda waa un xafadadii iyo gaadhayaashii iyo ilaaliyaashii waxyigaa ilaalinayay waxaa loo raacinayaa in nabiyulaahi muusa ama nabiyulaahi ciisa ama muxamed ambiyada marka loo waxyoonayo waxyiga asaga ee la gudbanhaya shayaadiintu iyo maradadu aysan ogaanin se intay u xadaan ay kahanada iyo shayaadiinta ugu sheegin marka ambiyada loo waxyoon waxyigu intuu socdo ee hawshaa socoto waxaa gaadhka haya malaa'ig difaacaysa oo jin walba iyo shaydaan walbo soo dhowaada malagi u galahaya hawsha markay dhammaato waa tagahayaa shaydaanna wuxuu qaadi karo markaasi ma jira marka rasadku waa sida labada mar goorbu marka rasad imanhaya malaga waxyiga soo qad loo soo dhibayna ciidan baa soo raac marka rasuulka loo waxyoon min arusulla gaad baa la haya marka liyaclamadaasi damiirkaasi meesha ku jira ama faacilku ama waa alle ama waa rasuulkii rasuulkaasoo malaga ama bini aadam ah intuba waa la sheegaa adugu sayiduna noqotay maxalu shaahidku waa maxay ilaahay inuu cilmi leeyahay waxbana og yahay qabla an yaqaca ayb wa qaala tacaala ilahi wuxuu uhi ina shara allah xayawaanaadka midka u shar badan waxaa weeye ilahay agtiisa assumu lbukmu kuwa dhagahala ee afkana xidhan aladiina laa yacqiluun waxbaan garanayn waxaa laga yaabaa af la'aanun hadli karin xaggana dhagala in caqliba aada leedahay oo garaadkaada iyo garashadada ay joogtaa laga yaaba waxaa lagu sii daray marka aladiina laa yacqiluun afkuna waa dhub dhagahana waa dhub qalbiguna waa malaasan yaha layidhi walow calima allahu fiihim khayran ilaahay hadduu khayr ku og yahay la asmacahum waa maqashiin lahaa simac wax tara ama faham oy fahmaan walow asmacahum hadday rabbi fahansiiyena latawallow wahum mucriduun way jeedsan lahaayeen xaqa asaga ah laakiin hase yeeshee buu sheekhu yidhi calima allahu minhum rab wuxuu ka ogaaday kayra daalika midkaa midaan ka ahay fa saaruu waxay noqdeen ilaa maa calima minhum waxay ku biyashubteen wuxuu rabbi ka ogaa oo xaqa haddii la fahansiiyo iyo hadduu ka daadego midnaba inaysan hogaansamayn oo aysan hanuunayn kadibna ilaahi subxaana wa tacaala waa ka dhaga xidhay waana ku ciqaabay wa ahbara ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu sheegay bicilmihi fii qowmi ogaal uu ka hayo qolyo bani aadam ah yuu rabbi u sheegay muslimiintii rusushiiba faqaala wuxuu idhi sawaaun calayh waxaa u siman aandartahum am lam tundirhum laa yuminuun u digtayaa iyo ooma diginaaba waa u siman tahay soomaali waxay tiraa dhagax taabasho iyo tontomo waa iskaga mid hadaad dhagax taabatiyo haddaad feer la dhacdaba ood markaas agaama bujs aad ku dhufato sida u wey ayb taabasho iyo toojinna waa iskaga mid dad baa yidhaahda almhim waxaa wey ama waani ama hawaanin waa ka dhagaalyihiin laa yuminuun ma rumaynayaan inaysan rumaynaynin si walbo loo waaniyo allah sii sheega wuuna ogaa waabara can qowmin aakhariina faqaal qolyo kalena rabbi wuxuu ka sheegay hawl kale wuxuuna yidhi walow raximnaahum wakashabnaa maa bihim bidur haddaan u naxariisanno oo dhibka haya aan ka faydno lalajuu fii tuqyaanihim yacmahuun waxay ku dheganabi lahaayeen xadgudubkoodi iyo kibirkoodi ayagoo indhala marka maba jiraan wey inay noqdaan laga sugi maayo faman aamana bikitaab اllah kitaabka ilahay ruuxu rumeeye oo wasadaqa rusul allah rususha ilaahayna u dharaariciyo aamino oo rumeeye iktafaa wuxuu ku deeqtoomayaa bibacdi ma dakarna fii cilmi اllahi الsaabiqi fi اlkhalq ruuxii ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeya iyo rusushuba wuxuu ku deeqtoomaya ama ku kaaftoomaya bibacdi ma dakarna wixii aanu sheegnay oo aayada ama adilo ah fii cilmi اllaahi الsaabiq cilmiga ilahay horeeye ku saabsan fi اlkhalqi unka iyo makhluuqaadka iyo wa acmaalihim iyo acmaasha khalqiga ogaashooda ku saabsanaa qabla an yacmaluuha intaysan samayninba ka hor waman yuxsiyaa koobi kara maa fii kitaab اllah kitaabka ilahay waxa ku jira wa fii aahaari rasuulilah axaadiia nabi maxamed waxa ku jira iyo wa asxaabi wataabiciin iyo asxaabtii ah aahaartoodii iyo taabiciinta aahaartoodii waxa ku jiro adilo ayaa koobi kara weeye kuna saabsan fii ibaati cilmi اllaahi lah ilaahay cilmi in loo sugo iyo wliqraari bihi cilmigaa in la aamino la ictiqaadiyo la sugo lama koobi karo wey wax yarun baan idinka sheegay sheekhu kuleeh waxna kama teginba wayakfii fii macrifati dalik ilaahay inuu cilmi leeya wax walbana la socdo waxaa kuugu filan ogaanshaheeda aqalu mima jamacna inta aynu keennay wax ka yar baa ruuxii khayr doonahaya ku filan wey saas ayb ruuxa munsifka ah waxaa ku filan wax yar laakiin mutacasifku wax anfaca ma jiro ruuxa qarta jeexaye wax walba diidayda kasoo taagan la kari maayo walaakiin jamcanaha adilada waanu ururina buu liyatadabarahaa suu u dhugto ahlulcuquuli dadka garaadka leh iyo garashada iyo walafahami fahmada leh oo fa yacrifuu marka ay gartaan dalaalata haaulaa kuwaa baadinimadkooda alladiina kuwaasoo akhrajuu allaha min alcilmi ilaahay cilmiga ka takooray inuu aqoon layahayna diiday wa nafahu canhu cilmigana ka takooray wa jacaluuhu ka soo qaaday fi lcilmi ogaalka iyo wlmacrifati garashadaba kalkhalqi uunkoo kale sawaaan faqaaluu waxay idhahdeen ilaahay uunkiisu waa isku mid bay dhaheenoo axad walba shaygu markuu dhaco unbuu ogaanaya aliy rasuulk aliy makhluuqaadkii bay simeen aliyi makhluuqaadkii ayay simeen faqaaluu waxay yidhahdeen kamaa laa yaclamu اlkhalqu ay اlmakhluuq aw اlkhalaa'iq saan makhluuqaadku u ogaan karin bishayi qabla an yakuun shayga aysan u ogaan karin ilaa uu dhaco fakadalika allahu ilaahina waa sidoo kale dheen bizacnihim sida ayagu hadalku u dhigeen laa yaclamu ma ogaanaya shayga la yaclamu bishay wey qabla an yakuun shayga ma ogaan kara rabbi bay yidhaahdeen ilaa uu dhaco haddaba wuxuu ihi sheekhu famaa fadlu callaami اlguyuub ilaahay haddaba muxuu dheeryahay makhluuqaadka aladi allah yaclamu sira waakfa cala almakhluuqi aladi laa yaclamu shaya ila maa callamahu اllah waa su-aal meesha ku jirto ka jawaaban loo baahan yahay allihii callaam اlhuyuub aan lahayn wax walbo maqan buu rabbi og yahay aan lahayn allahaasi muxuu dheer yahay cala almakhluuq uunka aladi makhluuqaasoo laa yaclamu shayan shay aan ilaa maa callamahu اllah wuxuu rabbi baraya mooye makhluuq sakaraad ah oo wixii rabbi u sheegay ama uu rabbi baraba mooyeen wax kale aan garanaynin iyo waxay isku maaldhigeen allihii callaam اlguyuubka ah wuxuu ihi sheekhu wahada اlmadhab aladi dacawhu madhabkan ay sheegteen waa qowlkan baailka haade ay sheegteen fii cilmi اllah ilaahay cilmigiisa ay ka sheegeen ama ku saabsan qad waafaqahum waxaa ku raacay calىa bacdihi barhkii oon kulligii ahayn bacd اlmuctazila muctasilada barhkood soomaalia daarimi uu kuu kala qaadaya muctasilada iyo iyo jahamiyadii lanna nima waa asaas nimana waa farac maxay uga carareen liannahu laa yabqa madhab اlfariqayni jamiica ilaa maxay ugu waafaqeen cafwan maxay ugu waafaqeen liannahu laa yabqa madhab اlfariqayn labada kooxood ee jahmiyo iyo muctasilo madhabkoodi ma jiri karo jamiican si wada jir ah ilaa biraddi cilmi اllah cilmiga ilahay in la dafiraba mooyeen muctasilana tiir u istaagi maayo jahmiyana tiir u qotonsan maayo fakafaa bihi dalaalan kaasaana kugu filan madhab ay hogaan ka yihiin muctasile jahmiyo yaaba baadi kugu filan wey ayib wlnnahu maxaa yeelay waxay kaloo iskugu raaceen mataa maa aqaruu bicilmin saabiqi cilmi alloo hore hadday ogolaadaan khusmi waa laga garheli kadalika qaala cumar ibn cabdاlcaziiz sidaasuu yidhi alumawi raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu ninkii ilaahay cilmi hore inuu leeyahay ogolaada wuxuu ku qasban yahay inuu isdhiibo uu ka noqdo madhabkiisi baailka ah iyo inuu madax taago oo kadib u gaaloobo xadaanaa nucaym bn xamaad alkhusaaci can ibn mar cabdullah can macmar ibn rashid abu curwat alyamani can zayd ibn rufaycin aljazari can cumar ibn cabdilcaziiz qaala wuxuu hi imaamku man aqara biاlcilmi cilmiga ilaahay ruuxii ogolaaday oo ilaahay cilmi buu leeyahay yidhaahda oo shay walba intuusan dhicin buu rabbi og yahay yidhaahda faqad khusima waa naga garjoogaa sidaasuu imaamku yidhi waana aar saxiixa aar imaamku ka sugan weeye wadaadku hoosta wuxuu leeyahay waa eh, hada aharun isnaduhu daciif kadibna eh, hoostana waad aragtaa hadda aarkii aar lamidu ah hoosta ku keenahayaa oo intana ku jirto intana ay ku jirto ariiqa hadda hoostu idinku sheegahaye ee ariiqa xamaad bnu salma can abi jacfar alkhatmi qaala balaga cumara bn cabdilcasiiz kalaamu khaylaan alqadari fi lqadar waad u jeegtaan famaa taquulu fi lcilmi waylaka anta maqsuum in aqrarta bilcilmi khusimta wain jaxadta bilcilmi kafarta waylaka wakaa hadalku sii socdo soo intu wa meesha ku qoran maaha int matniga waa kugu qoran ba hoosna ku qoran waana laba ariiqoo kala duwan ariiqa hadda ariiqu xamaad ibnu slm can abi jacfar alkhaطbi waa ariiq xasan ah ariiq xasan ah wey ariibka layaab kale waxaa wey kitaabkiisa uu taxqiijiyey kitaabka lalkai lalkai taxqiiqiisa wadaadka rayaashi raqamka kun hal boqol lixdan iyo labo aarkan daarimi u wariyey iyo aarkan dheer hoosta kulli wuu keenayaa muxuuna markaa odhanhayaa waa aarun صaxiixu bimajmuuci uruqihi isagaa leh aarun صaxiixu bimajmuuci uruqihi waa ariiqan iyo ariiq kaluu keenay kan hoosta ku qoranaya mid kale ayib oo kaa kaa kalaaba sii liita kan waxaa dhaama daarimi iyo kan khaطmi abi jacfar akhaطmi so in la yidhahda maha waa aar xasana biariiqayhi haddii aad tiri isnaadu daciif oo nucaym xamaad baad yu eedahaya hadda la sox kale ma aha ariiqan kale muxuu faa'iideeyey aarti aad tiraada ma aha sanadkiisi waa aciif laakinahu xasanu eh, biariiqahi aw biuruihi صaxiixu bimajmuuc urqu agga ku yidhi saasaana sawaab wadaadka taxqiijiyey nuskhada kale ee abu caasim eh, ashawaami ayaa ka fiican shawaami asagu wuxuu ihi waa aarun xasan aarkan markuu taqiijinayo wuxuu ihi waa aarun xasan nucaym bnu xamaad fiihi maqaal kama taqadam wاlأharu akhrajahu cabdالlahi bn axmed fi الsunة wlalakaai kada ibn casaka kada min طariiqi abi jacfar alkhaطmi wuxuu yidhi faاlأharu bihada الطariiqi laa ba'sa bihi xasan in sha allah ariiqa khaطmina waa xasan buu yihi kanna wuxuu yidhi asagaaba xasan fi xaddi daatihi ah labadooda yaa roon wadaadka abi caasim ashawaami baa dhaama asagaa ka fiican ayib marka xoogo israafkiisii bay ka mid tahay haddaaban u dayno nucay bn xamaad asadkiisu xasan ma noqon karo dariiqan kale hoostaad ku sheegtaybaa yaa ka qiimo badan oo yaaba suganba man aqara bilcilmi faqad khusimtaasi qiso dheer bay leeda hoosta wadaad ku sheegay waxaa ayadoo sidan ka dheerna keen laalakaa'i waxaa kaloo wariya eh, maxamed bin jacfar alfiryaabi fii kitaabi alqadar qiso dheer bay iska ahay khaylaana dimishqi waagii suura mooryaanku ahaa eh, burcad ah oo deriska eh, habeenka u dhaco oo dadka dhaco oo musiibu ahaa waagi damba nin waacidahoo qusaas ah oo bacd alqasaasiin awalqusaasiin waxaa tirahdaba ayaa u yimid wuu waaniyey qalbigiisabaa xoogow bux galay wixiiba ka toobad keenay masaajidabuu ku xidhmay qur-aan akhris buu bilaabay cilmiguu bartay markuu xoogow iskugu aaday yuba haddana qadarima la kacay mooryaannimaa laga keenay kadibna wuxuu inoo keenay mooryaannimo adduunyuhu yaa laga soo qabtay wuxuuna bilaabay mawryaanimo diimiyad bu haddana bilaabay waa aafo aafo wey waa si wadaaddu yidhaahdeen bay dhaheen mxuu ahaa ibnu zina inta badan ma fiicnaday dhaheen garac ama wecelku inta badan nin fiican ma noqday dhaheen waa laga yaabaa inuu khayr badnaado oo saalix noqdo oo sheekh noqdo waa laga yaaba laakiin maxaa badan inuu fasahado maadaama nudfo iyo mani aan fiicnayn ba laga abuuray asalkiisina kharibnaa he nidhig muxuua hal booli ah nidhig xalaala ma dhashay inay noqotay u badantaa yidhaahde si kastaba noqotay khaylaan halkaasuu ka soo jeeday dhib dhibba ma markii dambe sayidina cumar bdcaiis markuu khilaafadu soo gaadhay reer bani umay ayaa waxaa loo sheegay khaylaana dimashku loo fadhin laaya fitnadiisii iyo fatwadiisii aafo cumarna nin aqoon badan buu ahaa nin taabici aqoon badan buu ahaa oo cilmi badan xilmina badan ha laygu yeedhuu meeshuu wadanku gobolku joogaa laga soo kaxeeyey meeshuu cumar nool joogay baa la keenay marka markii la keenay baa lay cumarow waan keenay khaylaana dimashk waa haynaa xeelu u kaadaya maalmaha naste ruux mogtu socodku socdo hadii loo geeyo mas-uulka waxbaa iskugu diyaarsan wuxuu i wuxuu rabaa shubahaadku inay ka kala fakadaan wuxuu i maalmaha ha loo daaya meesha ayadaas ka joogeen marka muddo markuu joogoo daalay iyo maalinkii dambe wuxuu hi halay halaygu yeedho soo fadhiisa kaylaano waxaa la sheegahaye ee ummaddu kaa soo tabisay muxuu yahay inaad qadarka ilaah iyo cilmiga ilaah inkirayso wuxuu uhi yaa amiir اlmuminiin inahum yakdibuuna calay amiir اlmuminiin ku soo gaadhay waa lagu been abuurtay madluum baan ahay ii gargaar hawlihii albidca waa lagu yaqaanaa wuxuu hi madluumatiida warkaadu waa igu bataye soo daa oo aanu doodnuba hadda saaka waynu kala baxaynaa waxaad hayso soo daa aniga adigaa is haynaa yaa amiir lmuminiin maxaad ujeedaa buuri wuxuu ihi shaygaad ummadda ugu yeedhayso hadduu xaq yahay anaa ugu baahi badan buuri aniga amiirka ah yaa ugu baahi badan hadduu baatil yahayna inaan kaa qabto ummaddaanaa ka mudan soo fadhiiso warka joojiye neeftuhu bu bilaabay indhihiiba caddaaday xelmaridihi baa weynaaday wuxuu isyihi show haddaad juuq tiraahdo amay seefta ku qaadaa oo lagu dilaa cumar wuxuu ku yidhi waylaka inaka aamin intaad ila joogto aamin baa tahay bu waxaad doonta sheeg wax xujaaha la hadhin warka soo daa laguna taaban mahayo saa laguma fiirin karo korkaada ninkii taksi ka duulee malgii baa galay ma nin iga sarreeyaa jooga maanta muslimiinta hor jooga maya warkas soo daa aamin baa tahay waxaad ku sheegi jira buulashaad ku sheegi jirtay ku sheeg madaxtooyada xor baa tahay wuuusaa iga dhagaysay doodbu bilaabay dood buu ka sii daayey dood dheer buu waday waday waday faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur alaabbuu daldalay ilaahay subxaanaه wa tacaala axad walba wuxuu awoodon buu ku mashaqeeyaa walaa nukalifu nafsa ilaa aayadii buu sii daayey xataa wuxuu ruuxa mariidka ah ilaahay takaaliifta waa ka ridaa mid kafeyow alaabbaa la saaraa midka qaadirkaa waxbaa saaran waxaasoo dhan waxay ku dul wareegaysaa buu ihi axad walba tabartiisuu mas-uul ka yahay marka wuxuu yidhi waxaan anagu eh, eh, wuxuusan addoonku rabin ama uusan